bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin wasm اlfaacili kadaaribi wmukrimi fain kaana bal camila muطlqa aw mujarada fabsharطayni kownihi xaala aw istiqbaala واctimaadihi calى nafyin aw istifhaami aw mkhbari canhu aw wa kalbuhum baasidun diraacayhi bilwasiidi calaa xikaayati alxaal inta waxaan ka gelaynaa baabkii la yiraahdo baab la yidhaahdo ismu lfaacili wuxuu qeyb ka yahay noocii saddexaad weeyaan alasmaa alatii tacmalu camal alafcaali todobadii aan ku sheegnay hadda waxaan ka baxnay masdar yaan soo dhammaynay bianwaacihi ah, marka waa kii labaad aan dhahno waxaa ku xigo oo thaani ah eh, ismu lfaacili maya eh, waxaan ka soo baxnay eh, labaan ka soo baxnay asmaa lafcaal iyo masaadiraan soo baxnay marka ismu lfaacili waa midkii saddexaad weeyaan toddobadii marka saas u tirso marka sidii aan masderka hore ugu soo sheegnay isimka faacil sida loo keenayo kayfa yuujad ismu lfaacili min ficlihi waa baabu sarfi waa kaas hadda midka aan ka hadlaynaa waxaa weeyaan ismu lfaacili kayfa maa jaa siduu ku yimaadabu camalka uu qabanayo unba hadda laga hadlaya marka labadaasi iska kaa darsamin maadaama aan naxwo ku jirno waxa laga hadlaya kayfa yacmal ismu lfaacili waa laakin kayfa yuujadu ismu lfaacili ma ah marka hadhow waxaa ku imaan doonta sarfiga markii la gaaro isim faacil hadduu ficil thulaathi ah uu ka yimaado waxa weeyaan wuxuu ku yimaadaa faacil isimka faacil ficil thulaathi hadduu ku yimaado faacil baa laga keenaa mathalan daraba oo kale daarib qatala qaatil samica saamic sidaasaad ku keenaysaa dayib markastana kastana marka eh, ficilka haddii uu yahay eh, maxaan ku idhaahdaa facula oo kale oo thulaathi ah faclun iyo faciil uu ku yimaada haduu ficilka uu yahay thulaathi uu ka badan yahay uu rubaaci yahay calaa wasni mudaaricihi buu ku yimaadaa miin madmuuma ah i maa qabligiisana waa la hoos dhigayaa mathalan ficilkii rubaaci akrama oo kale waay miim awalka ka dhig maa qabligiisana hoos dhig mukrim dheh sidaas weeyaan hadduu khumaasi i sudaas yahay nafsa shay waay marka taa waxa weeyaan sarfiyaa kule xaq hadda laakiin waxaa laga hadlayaa siduu uu camalfali lahaa wasmu lfaacili yaa kamid e eh, alasmaa alatii tacmalu camala alficli waxa weeyaan ismu lficli walmasdaru wasmu lfaacili xaggaasuu ku cadfan yahay wasmu lfaacili weeyaan ka daaribin yaa mithaalkiisa uu yahay oo asoo thulaathi laga keenay iyo wa mukrimin oo kale weeyaan asoo rubaaci laga keenay marka fa in kaana isimkii faacil hadii uu yahay bial hadii uu yahay camila muطlaqan waa camal fala hadii isimkii faacil al ay ku jirto addaarib almukrim haddii la yidhaahdo shardi kale uma baahno annahu yacmalu camala ficlihi oo ficilkii isaga laga soo qaatay waxa weeyaan hadii uu laasim yahayna faacil ku kaaftoomaya haddii uu ficilkaas mutacadi ilaa mafcuulin ou yahayna asna mafcuulu qaadanaya haddii ficilka laga keenay laba mafcuul u qaadanaya asna la mafcuul qaadanaya saas waay aw mujaradan fa in kaana mujaradan haddii uu yahay mujaradan bimacnaa min al haddii uu ousan wadanin sida daarib iyo mukrim oo kale weeyaane fa bishardayni fa yacmalu bishardayni laba shardi buu ku camal falayaa kownihi fa bishardi kownihi inuu ahaado shardigeedu ku camalfalay xaalan ou yahay aw istiqbaalan macnihiisa macna hadda la joogo inuu yahay ama mustaqbalan haddii la daaribun waa garaacaya oo lagala jeeda alaan ama daaribun waa garaaci doonaa labadaasuu ku camalfalaya haddii daaribun waa camalfalayaa laga dhaafo la daaribun wuu garaacay ee maadi laga dhigo ma camalfalayo sababtan asaa kuu sheegi doona iyo wa ctimaadihi asiga inuu cugsado calaa nafyin shardiga labaad nafy inuu ka hormaro oo maa daaribun oo kale la aw istifhaamin ou ka hormaro adaaribun zaydan la yidhah adaaribun zaydan aw mukhbarin canhu ama mid looga khabrayo oo haddii layidhah muxamedun daaribun caliyan daaribki wuxuu ictimaaday mubtadahaas oo asaga khabarka u yahay aw mawsuufin inuu ictimaado sifo sifo waxa weeyaan haddii la yidhaahdo asigii waa sifaa ka hor marartu birajulin daaribin caliyan marka ama asaa la sifay ama asaa sifo noqday labada waa isla mid wa qowluhu tacaala wa kalbuhum baasidun dhiraacayhine wa kalbuhum baasidun diraacihi bilwasiiti calaa xikaayati lxaaliya lagu macnay hadda wa kalbuhum eygoodii baasitun dadkii asxaabulkahfiyaa laga hadlay mid fidinayo weeyaan diraacayhi labadiisa xusul bilwasiidi banaanka ama godka afkiisa fiiri markan hadda waxay u eg tahay baasidun waa isim faacil diraacayhi uu mafcuul u qaatay oo muhana oo mansuub ilyaayi ah marka waxay u eg tahay isim faacil oo al aan wadanin oo haddana bimacna almaadi ah haddana camal falay oo hadalkii hadda aan soo niriyey kownuu xaalan aw istiqbaalan ay kasoo horjeedaa oo hadda asxaabulkahfi waxooda waa tageen maadi waaye isimkii faacil asoo maadi tusiyey you haddana camal falay maxaad marka u leedihiin kownuhu xaalan aw istiqbaalan maxaad u leedihiin markaasuu ka jawaabo wuxuu uri calaa xikaayati alxaali waxaa lagu macnaynayaa markii la fasirayo xaalada oo hore haba u dhacdee laakiin iyadoo hadda dhacaysa oo kale ayaad matalaysaa sidaasaa qur-aankii markuu soo degayay waxa uu noo suureeyey kaanahu xaala taqaw xaaliyan amaamana marka ficilkan ama isimkan faacil waxa looga hadlaa wax horaba ha ahaadaane laakiin dariiqati taxdiid canhu waxa weeyaan marka qaarkeed wax hore u dhacayaad waxaad ka dhigaysaa wax hadda dhacaya oo kale marka saas haddii la yidhaahdo kama bixin shardigii hore aan usoo sheegno bimacna xaal wa istiqbaalkii waa qaba ayib marka waxaa laleeyahay calaa xikaayat khilaafan lilkisaa'iyi kisaa'i anagoo khilaafayno kisaa'iyaa wuxuu leeyahay isimka faacil haddii uu alwadanin bimacna alxaal walistiqbaal keli u shardi ma ahane bimacna almaadi asagoo anu waa camal fali karaa haba yaraatee aayaddaanuu daliishtay markaasuu leeyahay calaa xikaayati alxaal ma ahane wax hore u dhacay waayo wax hore u dhacaana loogaga hadlayaa wa maca dalika camila wa khabiiru banuu lihbinne ala taqdiimi wa taakhiiri wa khabiiru banuu lihbinne cala taqdiimi wa taakhiiri baa lagu macneeyey khabiirun mid wax og weeyaan banuu lihbin waxbay og yihiin qolada reer banuu lihbin la yidhaahdo tanna wuxuu u jeedaa waataan shardiga labaad niri isimka faacil markuusan alwadanin inuu wax u ictimaado cugsadaa la rabaa ama nafyi ha noqdo ama istifhaam ha noqdo haddii wax ka horey uu cugsan waayo waxa weeyaan ma camal fali karo marka hadda tan waxay u eg tahay khabiirunti isim faacil oo mubtadaa banuu lih bina faacilkiisi uu yahay iyay u eg tahay marka waxaad leedihiin inuu wax inuu cugsadaa shardiga hadirtaana khabiirun way camal fashay waxna ma cugsanin oo ah khabiirun wamaa khabiirun lama dhihin markaasuu musanifku wuxuu ku yiri tan cala taqdiim wa taakhiir wa isim faacilo camal falay ma ah ee binaa mubtada laga dhigaa khabaruna mubta khabarkii oo khabiiruna khabar hormaray weeyaan marka isim faaciloo la camalsi meesha maba jiro oo asalkeeda banuu lihbin khabiirun weeyaan iyay macnaheedu imaanaysaa tayib marka ishkaalkii waad ka baxaysaa oo isim faacil haddaad dhihi lahayd khabiirun waa mubtada oo isim faacile banuuna waa faacil sada masad alkhabar ishkaalaa imaan lahay oo isim faacil oo camal falay asoo ayna ku jirin waxna aan ictimaadin ay noqon lahayd sida loogaga badbaado markaasaa lagu yihi maya saasba ha u aadinba mubtada iyo khabar kala hormaray keli ah xaggeeda aad marka wa taqdiiruhuna waxaa weeyaan khabiirun lafdigaas khabiirin a ah, ka dhahiirin aw oo kale khilaafan lilakfashi anagoo khilaafayno marka wa taqdiiruhuna ishkaal kale waay markii la yiri banuudi waa mubtada khabiirunna waa khabar markii la yiri markii la diiday markii hore waxaa la diiday khabiirun inay eh, mubtada tahay banuu lihbinna ay faacil masada faacil sada masada khabara waa la diiday waxaa loo diiday isim faacilon waxba ictimaadin oon alna wadan inay noqon lahayd sida looga badbaadaa layihi banuudii waa mubtada khabiiruna waa khabarkeedii ishkaal baa ka yimid markaas oo banuu oo jamac ah banuudaas waa mulxaq bijamci mudakari saalim ayadoo jamaca see khabiiroo mufrad ee khabar looga dhigaya oo awal may ansixi kartay in la yiraahdo almuslimuuna qaa'imun ma ansixi kartay oo mubtadihiina inuu jamac noqdo khabarkiina uu mufrad yahay say ku dhici kartaa taasaa laga jawaabay haddana uu ku leeyahay khabiirtii bimacnaa ka dhahiir oo kale wa ah. marka hadday dhahiir macnaheedii tahay yajuusu alikhbaaru biha can ilmufradi wa can اlmuthana wa can اljamci oo waxaa laleeyahay mathala wاlmalaa'ikatu bacda dalika dhahiir fiiri malaa'igoo jamac ah iyo dhahiiroo mufrad ah khabar loogaga dhigay marka wasankan faciilka ah khabar wuu u noqon karaa walow jamacba ha ahaadee khabiirunti marka dhahiiray lamid tahay oo marka ishkaal ma laha mubtadaheedii oo jamaca in aydan lafdigeeda mufrad ay ku timaado looma diidano saasuu ishkaalka looga jawaabay khilaafan liakfash wاlmithaalu weeyaan midka afaraad wasmu lfaacili waay wاlmithaalu waay waa qeyb afaraad yacni siigat اlmubaalaga waxaa loo yaqaanaa amhilaة اlmubaalaga markaasuu musanifku wuxuu ku yiri isim ahaan u isticmaalay wاlmithaalu mithaalkii baa kamid ee asmaada ficilka camalkeeda camal falayso wa huwa maa xuwila wax laga loo wareejiye waay lilmubaalaga mubaalaga awgeed wax loo wareejiyey min faacilin laga wareejiyey ilaa facaalin loo wareejiyey aw facuulin loo wareejiyey aw mifcaalin loo wareejiyey bikahratin wax badan aw faciilin wax loo wareejiyey aw facilin biqilatin wax yar naxو qowlika ama alcasla fa ana sharaabun yaan ahay marka wuxuu ku leeyahay min alasmaaء alati tacmul camala afcaaliha siigaة اlmubaalaga yaa ka mid eh macnaheeday wadataa siigaة اlmubaalaga ama amhilaة اlmubaalaga waxaad rabta dheh ayada waxa weeyaan waa qawaalib ama sarar kooban waay wax oo macnaha oo afar shan wasan waa oo ficil kasta laga keeni karo marka in eh, isimkii faacilay daba joogtaa kulu shuruud oo lismi اlfaacili tahbutu lisiigati اmubaalaga marka huwa maa xuwila limubaalagati min faacilin laga wareejiyey ilaa facaalin loo wareejiyey hadda daarib uu ahay daraab aada leedahay marka ayada thulaathiaasaa laga keenaa tayib raaxim aada leedaha raxiim aada u bedelaysaa faciil facuul ghaafir buu ahaa ghafuur baad u bedelaysaa wahaakada marka bikathratin waxaa lagala jeedaa facaal iyo facuul iyo mifcaal bikathray u camal falaan oo waa maxay inay cawaamil macmuulaad inay qaataan waa badan tahay aw faciil aw facilna biqilatin waa yaryihiin ayaga inay ay si inay camal falaan waa yaryihiin xataa walidaalika qaar badan baa diidan oo waxay leeyihin ma camal falaan naxwu ama alcasala fa ana sharaabun fa anadii mubtada waa sharaabunna waa khabar sharaabtii marka waxa weeyaan waa siiqat lmubaalaga sharaabun mid cabid badan baan ahay yaad leedahay marka sharaabun khabaru lmubtada markay noqoto kadib aa lee wahya siiqat lmubaalaqa tacmalu camala ficliha wa faaciluhaa damiiru mustatirun jawaasan taqdiiruhu ana fa ana sharaabun ana alcasala mafcuulu bihi muqadam oo siiqatu lmubaalaqada sharaabta ah yaa iska leh intaasaa loo jeeda marka musanifka noo faahfaahin doona waa kana annowcu thaalitثu nooca saddexaad oo min alasmaa'i kamid ee ah alcaamilata camal alficli ismu lfaacili weeyaan wahwa ismu lfaacili waxaa la yidhahdaa alwasfu horta waa inuu mushtaq noqdaa addaalu cala alfaacili haddana faacilnimo inuu ku tusiyo aljaari ee ku socdo calaa xarakaati almudaarici io wa sakanaatihi wuxuu mudaariciisa laga soo qaatay ka waafaqayaa xarakaadka iyo reebtiinaadka ka daaribin iyo wa mukrimin weeyaan hadda daarib ficilkiisa mudaaric yadribu waa isku xarako xaraka muqaabila xarakaa loo jeedaa fatxa muqaabila fatxa ma aha hadda fiiri yadribu ya-da hore way kordhigan tahay xarafka kore waa kordhigan yahay kan dambana waa reeban yahay daaribna saas oo kale xarafka hore waa shaqlan yahay xarako midka labaadna waa reeban yahay yadribu kan saddexaad waa xarakaysan yahay kan kalena waa xarakaysan yahay yadribu daaribun isku macnaha xaraka waay waxaa lamid e eh, xarafka oo ugu dambeeya lama fiirinayo caraaba iskale daaribun daariban daaribina la dhihi karaa sidii yadribu lan yadriba lan yadrib la dhihi kara xarafka labaa oo ugu dambeeya lama xisaabay mukrim iyo yukrimu ayagana waa isku xarakaad marka clى اljaari calىa xarakati mudaarici wa sakanaatihi saas wa ayb walaa yakhluu maka marna isimkii faacil ima an yakuuna bial inuu wato aw mujarada minha labadaas xaale midkood kama marno fa in kaana bial hadii uu yahay al haduu wato camila muطlaqan al haduu wato waxa waaye shardi kale uma baahno sababtana waa imaa doontaa maadiyan kaana ahaaya isimkaas faacil aw xaalan ahaaya aw mustaqbalan ahaaya taquulu waxaad leedahay jaaa daaribu zaydan amsi aw ilaana aw hadan jaaa daaribu zaydan fiiri jaaa daaribu midkii garaacay baa yimid zaydan amsi garaacay dheh jaaa daaribu midkii garaacaa yimid zaydan amsi aw ilaana jaaa adaaribu midkii garaacay baa yimi zaydan alaan hadirtaan aw hadan adaaribu midka garaaci doono zaydan hadan marka jaaa ficil maadi addaaribu waa faacilki markuu faacil noqda kadib aa leey wahwa ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wayansib lmafcuula wa faaciluhu damiiru mustatir jawaasan taqdiru huwa yacuudu ilaa al zaydana mafcuulkiisii waay markaasuu wuxuu ku yiri wadalika lianna al al haadihi mawsuulatun weeyaan wa daaribunne xaalun maxala daraba buu degay in aradta almudiya maadi haddaad ula jeegto aw yadriba aw yadribu yadribu maxalkeeduu degay in aradta gayrahu xaal iyo istiqbaal haddaad ula jeedid waalficlu ficilkane yacmalu fii jamiici alxaalaat xaalaadka dhammaanteeda wuu camal falaa maadi iyo mudaarici amr fa kaadaa sidaas waxaa lamid eh maa xalla maxalahu mudaarici ficilki booskiisa wixii degay marka sidaasaa keenayso isimka faacil al haddii uu wato liannahu asha galaysaa mawsuulo ah horyaana usoo dhaafnay asigana ficiluu marka isu bedelaya jaaa adaarib waxay ka dhigan tahay jaaa aladii daraba ama jaaa aladii yadribu marka booskaas ficilka isimka faacil oo degan yahay ficilaa geli kara ficilna fii jamiici laxwaal uu falaya marka kii naaibka ka ahayna waa lamid qaala mru lqays wuxuu iri alqaatiliina almalika alxulaaxila khayra macadin xasaba wanaa'ila ninkan wuxuu leeyahay walqaatiliina yaan dilaya oo kale waa beyt ka horeeya baa jiro macnihiisa haddaana kaas la keenin ma lagu fahmi karo wuxuu iri wallaahi laa yadhabu shaykhii baatila xataa ubiira maalikan wa kaahila alqaatiliina almalika alxulaaxila khayra macadin xasaban wanaaila yani imru lqays aabiis in la dilay baa la ogyahay waa qisa mashhuura ah markaasuu ka murugooda wuxuu ri naftayda raaxaysa maysa ilaa inaan ka aarguta mooye markaasuu ihi wallaahi baan ku dhaartay laa yadhabu shaykhi damu shaykhi sheekhayga dhiiggiisa tegi maayo baatil mid baatil ah oo inta layska dila laga aamusi maayo xataa ubiira intaan ka baabi'iyo maalikan wakaahilan labadaas qabiilo intaan ka baabi'iyo alqaatiliina dileen almalika maligi dileen alxulaaxilaa ee geesiga ahay khayra macadin reer macad ugu khayr badnay xasaban xagga nasabka iyo wa naa'ilan xagga waxbixinta marka fiiri marka alqaatiliina almalika alxulaaxila alqaatiliina dilaayen alqaatiliina muxuu yahay jamcu qaatilin isim faacil waay jamciisa qaatil alqaatil asoo ee alqaatiliina marka muhanaha iyo jamacana waa lamid marka alqaatiliina waa isim faacil oo al ay ku jirto almalika mafcuulkiisi waay malika marka faacilkiyaa meesha ugu qadar alqaatiliina hum almalika marka asoo al ku jirto oo camal falay oo maa bacdigiisana mansuub bihi ou yahay oy mithaal u tahay ayib alxulaaxila bimacnaa waxaa la yidhaahdaa ama ninka geesiga weeyaan almaru ashujaac ama waxa weeyaan eh, maxaan ku iraahdaa ninka oo deeqsiga gadaal dambaba ka keenay kaas deeqsiga macnihiisa marka ninka shujaaca ah oo batalka ayaa xulaaxila la yihahda marka almuhim wuxuu ujeedaa aabahay dadka dileen ilaa aan uga aarguto ma raaxaysanayo ayb wa in kaana mujarada minha al hadii laga dhartirane fa inahu yacmalu bishardayni axaduhumaa an yakuuna bimacna alxaal aw alistiqbaal inuu yahay midkood laa bimacna almudiyi maadi macnihiisu inuusan ahayn marka jumhuur naxwiyiin oo dhan saasay qabaan wa في fi dalika waxaa khilaafay alkisaa'iyu wa hishaamu wa bnu madaa raggaasoo dhanaa khilaafeen fa ajaazuu waxay baneeyeen icmaalahu isimkii faacil in la camal siiyo in kaana bimacna almaadi haddii uu yahay walow kaana bimacna almaadi haba ahaado wastadaluu waxay u daliishteen biqowlihi tacaalaa wa kalbuhum baasitun diraacayhi bilwasiidi sababtana ay tahay qisadan waa qisatu asxaabi ilkahfi mar hore bay dhacday mar hore madaama ay dhacday waa maadi baasidkii waa isim faacil alku ma jirto waana maadi oo qiso horaa laga hadlayaa wa maca dalika diraacihiyaa lagu nasbiyey ulajeedada intaas waa wa ujiiba waxaa laga waxaa loogaga ajiibay oo loogaga jawaabay biana dalika calaa iraadati xikaayati alxaali iyada qisada hore haba u dhacdo laakiin markay soo degaysaa waxaa loo suuraynayay ka annahu xadda hortaada ku dhacay oo kale inay tahay alaa taraa ma arkaysidoo ana almudaarica yasixu wuquucu hunaa in baasidkii booskiisa ficil mudaaric lagu bedelo yaa ansixayso oo taquulu waxaad leedahay wa kalbuhumne yabsutu diraacihi adigoo hadda ka hadlay yani kalbigana lagu hibow fidsanaya ka alaan asigo hortaada joogo wayadulu waxaa sii tusinayo calaa iraadati xikaayati alxaali ana aljumlata jumladii xaaliyatun inay tahay walwaawa waawdina waaw lxaal inay tahay oo macnahe wa kalbuhum walxaal kalbuhum baasudun diraaciih jumladaaba jumla xaaliye ah waxaa kaloo tusinaya wa qowluhu subxaanahu wa tacaala wanuqalibuhum ilaahay uu yiriyey walam yaqul ma dhihin waqallabnaahum ma marka fiiri in xikaayat ilxaal hadda wax dhacay lagugu tusinayo ilaahay ficil uu ka cabir waan isla halkii qiso weeyaan ashardu athaani shardiga labaad an yactamida inuu ictimaado weeyaan calaa nafyin nafyi ka hormaray aw istifhaamin istifhaam ka hormaray aw mukhbarin canhu mid mubtada ahoo loo asiga khabar u noqday uu ka hormaray aw mawsuufin mid oo la sifeeyey mithaalu nafyi waxaa ka mid e eh, qowluhu shaacirka qowlkiisa khaliilan yamaa waafin bicahdiya antumaa idaa lam takunaa lii calaa man uqaadicu waana soo maray beydkan khaliilaya yaa khaliilaya labadaydi wadaayow maa waafin kuwa oofinaya ma tihidiin bicahdii ballankayga antumaa labadiinaan idaa lam takuunaa haddii aadan noqonin lii naasirayni kuwa igu gargaaraya calaa man uqaaticu dadka aan goynaya haddaadan iska garab taaginoodan sidan u goy aada u goy waysaan asxaab ma noqonaysin marka waafin isim faacil waay alna ma wato laakin yactamidu cala nafyi maa maadaasoo naafiyade maa waafin kuwa oofinaya ma tihidiin marka waafintii waa mubtada طيب bicahdii waa jaari mujruur mutacaliqu bihi antumaa waa faacilkiisa sadama sada alkhabr marka fiiri isimka faacil inuu camal falay in waxaa uu daliila hadeertaan antumaadaasuu qaatay bicahdii ku tacaluqitaanka asiga ay ku tacaluqdayne waa bimathaabati mafcuul oo kale u tahay fa antumaadii faacilu biwaafin weeyaan معناه faacil oo marka mubtada ficilba lama sheegin intay faacilku ka yimid hadhihinoo waafigaasa اسم faacil ah marka mubtadaba ha ahaada laakiin faacil buu qaatay yasudu masad alkhabar ayib waa lictimaadihi cala nafyi maadaasuu ictimaaday wa mithaalu listifhaami qowluhu shaacirka qowlkiisaa kamid eh aqaatinun qowmu salmaa am nawow dacana aqaatinun miyaa kuwa nagaadi ah qowmu salmaa salma qowmkooda am nawow waxay niyeysteen dacanan inay guuraan sidii oo kale waay qaatinun taas isim faacil weeyaan oo mubtada a qowmudana faacil sadama sadal khabar uu u qaatay marka waxaa la maxaa uu suuro geliyey inuu camal falo istifaamka ka hormaray in yadcanuu facajiibun cayshu man qatana waana soo dhaafa beytkan wa mithaalu ictimaadihina waxaa ka mid eh, cala almukhbari canhu mid laga khabray oo u ictimaado qowluhu tacaala ina allaha baaligun amrahu ina allaha baaligun amrahu ina allaha baaliqu amrihi qiraao kale waa laakiin qiraa'ada macnihii waadix ay ku tahay waa mida qiraa'ada duuri can abi camrin oo kale fiiri ina allaha ina xarfu towkiidin wa nasbin allah isimkeedi weeyaan baaligunna khabarkii waa markuu khabar noqda kadib yaa waxaa laleeyahay baaligun ismu faacilin yacmalu camala ficlihi wa faaciluhu damiiru musatirun jawaazan taqdiru huwa yacuudu ila allah amrahu mafcuulu bihi libaalig isimkii faacilo baalig aha mafcuulu bihi u qaatay ina allaha baaligun amrahu kaa weyaan haddii baaligu amrihi la yidhaahdana min idaafati ismi اlfaacili ilaa mafcuulihi waa macnihii waa isku mid leh marka hadda baaligii waa isim faacil oo al aan wadanin waxaa u suuro geliy inuu camal falay waxaa ka hormaray allaahidaas oo mubtada asiga u ah liannahu inada intayna gelin horteed allaahda mubtaday iska ahayd allaahu baaliqun amra wa dilida mubtada khabar ay kala noqonayaan marka mukhbarin canhu mid laga khabray oo mubtadihiisa ayuu ictimaadaya asiga wa mithaalu ictimaadihi cala almawsuufi ou ictimaadane qowluka weeyaan marartu birajulin daaribin zaydan aa tiri daaribintaas waa sifo oo rajulkaasay sifo u tahay markii sifo noqota kadib yaa lagu leeyay wahwa ismu faacilin wa faaciluhu damiiru musatirun jawaasan taqdiru yacuudu ila rajuli zaydan mafcuulu ismi lfaacili marka daaribkaas waxaa u suuro geliyay inuu camal falo rajulkaas oo mawsuufkiisa ka horeeya ayuu yuu macnaha dhabarka ka saartay waxaa kaloo lamid eh wa qowlu shaaciri inii xalaftu biraaficiina akufahum bayna alxatiimi wa bayna xawday zamzami qaa'ilkaas hadda haddii uu jaahil yahay inii xalaftu waan ku dhaartay buu ri biraaficiina kuwa oo koryeelay akufahum gacmahooda bayna alxatiimi xajarka aswadka a io wa bayna xawday zamzamin zamzam labadiisa xawd dhexdooda kuwa ilaahay ku baryayo yaan ku dhaartaye la afcalanna kayta wa keyta ama marka dabcan bani aadam in lagu dhaarta ma banaano haddii uu qofka muslim yahay waxaa la awilayaa inii xalaftu waan ku dhaartay birabbi raaficiina akufahum kuwa gacmaha kor u qaada rabbigoodaan ku dhaartay oo meeshaas oo qiimaha badan oo muqadaska ana ku dhaarto xatiim bimacnaa wxa weyaan xجر الأسود سمya بذلika لأن الذنوبa تتxطم عaليه marka hadda rاaficiinadaas الحamdu لله rاaficiina waa اسم فاaciل alna ma wadato ايadoon al wadinin bay hadana akufahum نasbisado mfcuul u qaadatay maxaa u suuro geliyey liannaha ictamadat cala alkhabar jumladan xalaftu inii xalaftu yaa jumla khabariya ah ya-daas inii ku jirto mubtada camalay ka dhigan tahay liannahu inadayaa gashay marka biraaficiinana jaari wa majruur mutacaliqu bixalaftu xalaftudaasna waxaa weeyaan hiya khabarun lilmubtada marka waxay lamid tahay biraaficiinadaas mubtadihii mid ictimaaday ay lamid tahay ayib wa dahaba alakfashu wuxuu ku tegey akfash akfash sagiir iyo mid kabiir ahaa la kala jira macaqaa midku ka yahay ilaa annahu asiga yacmalu inuu camal falayo wa in lam yactamid hab yuusan biictimaadin calaa shayin min daalika wixii aan usoo sheegnay inuu ictimaadayeyba ka hormarine wuxuu leeyahy isimka faacil waa yacmalu muطlaqan walow lam yakun muctamida calaa shayin mima taqadama dikruh wاstadala bqowlihi shaacirka qowlkiisou u daliishtay oo khabiiru banuu lihbin falaa taku mulgiya maqaalata lihbiyin ida طayru marati ou leeyahay khabiirun kuwa oo baatin og weeyaan banuu lihbin reer banu lihbin waa dad aada khubara u ah ee falaa taku ha ahaanin mulgiyan mid tuuro maqaalata lihbiyin nin lihbi a ah qowlka kugu yiraahdo ha tuurin ida tayru marati haddii ay shimbir soo marto macnaha qolo lagu yaqiinay qolo lagu yaqiinay eh, shimbiraha inay wax ka akhriyaan waay markaasuu leeyahy nin reer bani lihbi ah haddii hadal uu kugu yiraahdo markay shimbirku soo marta kadib hadal haddii kugu yiraahdo hadalkaas qiimey oo ha tuurin liannahu shimbiraha buu yaqa dadkii dadka wax tishaa'umsan jiray waay maanta galleyraa idinku soo degay maanta kaytay tahay maxaan ku irahdaa duka madow baa guriga korkiisa ku degay dadka dadka dadka ka qaraabtay ahaan jireen marka marka qaarkeed waxyaalo badan oy iska sheegaan yaa dadka waa lagu imtixaanaya maadaama caqiida ayna lahayn yaa ilaahay ku ibtilaynaya wax qaarkood ay wax ka sheegaan siday u dhacayaan markaasaa waxaa loo aaminayaa inay shimbirtaba ay wax u sheegtaba ayaga dhan marka khabiirun waaye kuwa og banuu lihbin ee falaataku ha ahaanin mulqiyan mid laaqi yeeloo tuuro maqaalata lihbiyin nin lihbi ee qowlkiisa ida tayru marat shimbir hadday marto hadalkuu kugu yiraahdo tixgili ee ha tuurin markaasuu akhfash wuxuu iri wadalika lianna banuu lihbin faacilun weeyaan bikhabiirin bay faacil loo ay u tahay maca ana khabiiran lam yactamid waxba ma ictimaadin oo hadda khabiiruntii mubtadaa laga dhigay banuuna faacil baa looga dhigay sada masad alkhabar asoo nafyi istifhaam iyo khabar iyo waxana ka hormarin markaasuu ibnu hishaam wuxuu iri wa ujiiba waxaa loogaga ajiibay biannaa naxmiluhu inaan ku ximbaarayno cala taqdiimi wa taakhiir oo fa banuu lihbin mubtada weeyaan wa khabiiruna khabaruhu waa sidaasaa loogaga jawaabay jawaabtaasuu haddana akhfash ka bixi wuxuu iri warudda waxaa lagu celiyey biannahu laa yukhbaru laguma khabro bilmufradi mufrad oo khabiir ah khabiirki mufrad ah can iljamci loogama khabro banuu oo jamac ah asigana ishkaalkaas uu saaray wa ujiiba ishkaalkan waxaa looga sii ajiibay bianna faciilan oo khabiiranti ah qad yustacmalu liljamaacati jamaaca khabar waa u noqon kartaa ka qowlihi tacaala waalmalaa'ikatu bacda dalika dhahiir oo kale weeyaan fiiri hadda almalaa'ika jamaca yaa dhahiir oo faciil oo mufrad ah ayay khabar u noqotay marka way ku jirtaa marka qaarkeed way noqon kartaa marka eh, intoodii marka laysku dardaray sida qaacidadii lagu burin lahaa waxaa ka fiican in la awila buu leeya ibnu hishaam intii la dhihi lahay khabiir isim faacilo al wadanin waxna aan ictimaadina camal fale intii la dhihi lahay waxaa ka fiican in la yidhaahdo isim faacilo camal fale meeshaan ma jooga eh khabiirun isim faacilo khabar noqday manuulihibn mubtada ay noqotay marka isimkii faacilna wax fale uusan jirin sidii qaacidadii loo ilaaliyo oo hal mithaal keli aan lagu burinin yaa ka wanaagsan in la yidhaah qaacida kasta hal mithaal keli inta loo raadiyo laga buriyo saasa waa laga fiican yahay buu leehy markaasuu uri annawcu raabicu nooc afaraad oo min alasmaai kamida alatii ah asmaado tacmalu camal alficli amhilatu lmubaalaga weeyaan wa hiya khamsatun khamsa wey facaalun wa facuulun wa mifcaalun wa faciilun io wa facilun oo kale waay hadda fiiri facaal iyo facuul iyo mifcaal alfaadan oo kale waa la xifdiya marka waxaa laleeyahay hadda fiiri araxmaan iyo waa laba siiqatu mubaalaga ayay dadka yidhaahdaan raxiim waaba la garto faciil weeyaan laakiin raxmaantay kaga jirtaa mubaalaga fiiri facaal faclaan kuma jirto raxmaan marka siiqat lmubaalaga ma ah sideeda iyay tusinaysaa cala takhiir faclaan oo khadbaan iyo damaan iyo cadshaan markii sifadii qofkii ay ku badataa loo isticmaalaa laakiin min sifati lmubaalaga ka mid ma ah qaala shaaciru wuxuu ihi akhalxarbi labaasan ilayha jilaalaha walastu biwallaaji lkhawaalifi acqala akhalxarbi ayib marka qofaa la ammaanaya akhal xarbi xaal uu yahay dagaalka walaalkiis qofka waxaa lagu magacaabaa haddii uu shayga aada ugu agbato walaalkiisa la yidhaha xirfad haduu ku bato marka ninkan nin dagaalyahan ahaa uu ahaa meeshuu dagaal ka jira unbuu maanta aad ka dhexelaysaa markaas waxaa la yidhi akhal xarbi xaal uu yahay dagaalkii walaalkiis labaasan xaal uu yahay mid marasho badan ilayha ilaa alxarbi jilaalaha cambuurbireedyaalkeeda walasta ma tihid biwallaaji lkhawaalifi kuwa guriga lagu reebo kuwa ugaliis badan acqala ee luga lugahadana luga dabran marka fiiri haddii la yidhaahdo walastu haddii la yidhahdo asigaa marka is ammaanaya qofkii haddii qofka lagu ammaanayana walasta in la yidhaahdo yani ninkan wuxuu u jeedaa nin aniga akhal xarbi xaanad aan ahay dagaalkii walaalkii walaalkeed baan ahay labaasan baan ahay mid marasho badan ilayha ila alxarbi jilaalaha bireedkeeda walastu aniga ma ahi biwallaaji alkhawaalifi kuwa guryaha lagu reebo kuwa ugelid badan acqala xaal uu yahay mid eh, eh, maxaan ku iraahdaa lugihiisa isku dhufanay macnaha waxaa loo jeedaa nina dadka fuliga waxaa lagu yaqaanaa dadka markay dagaal aadaan guryaha uu ku haro dumarkaas oo guryaha lagu reebuu faduulinaya asiga khawaalif waxaa la yidhaahdaa dumarka guryaha ku haro marka laba ceeb uu leeyahy mar waayo geesi ma ahno dadkii dagaalkii aaday aadi maayo marka labaad dadkii dagaalkii aaday dumarkoodu faduulinaho markaa zina iyo macsi uu ka raadinaya walastu maihi biwallaaji lkhawaalifi kuwa guryaha lagu reebay mid ugelid badan oo ayaga macnaha macsiya ka raadi ma ihi acqala hadana lugihiisa isku dhufanay acqalka waxaa layihahda qofka markii dagaal la soo sheego ay xibnihiisa dhan ay jaraynayan lugaha dhanaa jegjegjeg dhahaya kaasaa la yidhaahdaa acqal marka intaba aniga ma ahi marka ulajeedada waxa weeyaan labaasantaas oo facaalki ah siiqat lmubaalaga ah oo jilaalkii lagu nasbi mafcuul u qaadatay sidaasuu u jeeda wa qaala shaaciru mid kalena wa qaala alaakharu mid kalena wuxuu yidhi daruubun binasli sayfi suuqa simaaniha idaa cadimuu zaadan fa inaka caaqiru daruubun waaye facuulkiyaa la miithaalinayaaye abu aalib baa yiri baa la yidhi daruubun waa mid garaacid badan binasli sayfi sayfka afkiisa suuqa simaaniha midkeeda cayilan midka boqon gooyo waay halaha geela ah midkeeda cayilan yuu dadka martida u gowraca idaa cadimuu zaadan zaad hadday waayaan fa inaka caaqiru baa tahay midka wax u gowraci jiray marka daruubun mid garaacid badan weeyaan binasli sayfi seefka afkeeda suuqa simaaniha mideeda cayilan tafaheeda midka gooyo waay suuq jamcu saaq waay hasha geela markii in la gowraca la rabo lugaha lagu dhuftaa si horta dhulka ugu dhacdo marka lugaha suuqaas oo jamcu siiqaanna waa lagu jamciyaa eh, suuqna waa lagu jamciyaa marka waxa waxawa yani waa boqongoyn baan anaga nidhahdaa boqongoyn meesha xididka weyn haddii lagu dhufto khalaas waa dhaqaaqi kale ma laha marka ninkan intuu ka gaaray deeqsiga yaa markuu martida arkabo halaha tan ugu cayilan you boqonta ku dhuftaa markii dhulka ku dhacdana waa u gowraca idaa cadimu zaadan fa innaka caaqiru saas wa wa qaaluu waxay yidhaahdeen marka hadda facaalna waa lagu miithaaliy facuulna waa la miithaaliy waxaa miithaalki kamid e eh, mifcaalki wa qaaluu waxay yidhaha inahu asiga la minxaarun mid gowracis badan weeyaan bawaa'ikaha mideeda cayilan minxaar mifcaal waa midkii eh, saddexaad mifcaal midkii oo macnaha minxaar midkii gowracid badan bawaa'ikaha marka inahu damiirkaas waa ismu ina laminxaaruna waa khabarkii markay khabar noqotay kadib ale wahiya min siiqati اmubaalaga tacmalu camala ficlihaa tarfacu اfaacila wa tansibu اmafcuula wa faaciluha damiir mustatir bawaa'ika mafcuulu bihi lisiiqati اmubaalaga waxaa carabti laga maqlay wallahu samiicun ducaaa man dacaahu wallahu ilaahi samiicun allihii maqlid badan weeyaan ducaaa man shaksi baryadiisa dacahu alla baryo marka samiici faciil wa waa wasankii afaraad marka samiicun khabaruu noqday kadib bou faacil qaato huwa ugu qadaran ducaana waa mafcuulu bihi oo siiqat lmubaalaga samiicun magacda ilaahay sidaasay u badan tahay xaliimun samiicun raxiimun kuligeed waxaa wey min amhilat mubaalaga yay wada yihiin wixii ku yimaada faciil wa qaala shaaciru ataanii anahum maziquuna cirdi jixaashu lkirmalayni lahaa fadidu ataanii waxaa isoo gaartay buri anahum ayaga maziquuna cirdi inay nasabkayga googoynayan jixaashu lkirmalayni hum jixaashu lkirmalayni meesha kirmalayn la yihahdo dameerahooda lahaa iyada xaal fadidu sawd ay leedahay dadkaas waxaa isoo gaartay buu leeyahy inay i xamanayaan marka laakiin wax macno ay ku dhisan yihiin malaho waa dameer iska qaylinayso meesha dameeraha intii joogay lamid yihiin uu leeyahy hadalkooda muctabar ma ah ataanii waxaa i yimiday annahum ayaga masiquuna inay yihiin kuwa jarjaray cirdi aniga macnaha cirdiga waxaa la yihahda mowqicu dami mowdicu dami waalmadxi min alinsaan qofka hadii laga amaanan u ku farxo haddii laga caayan ou ka xumaado markaasuu ri jixahum jixaashu lkirmalayn laha fadidu maxalu shaahidka waxa waaye maziquuna maziq maziq waa facil waay ayadii oo la jamcila keli awa laakiin maziq waa facil marka maziquuna waa khabar mubtada marfuuc bilwaaw liannahu jamcu dukr saalim markaas kadib ay siiqat lmubaalaga noqotay tarfacu tacmalu camal ismi camal ficlihaa faacilkeeda damiir mustatir oo hum a ah waayaan cirdii mafcuulu bihi lismi siiqati mubaalaga cirdii siiqat lmubaalagadaasay mafcuul u tahay mansuub bifatxa muqadara calaa maa qabla yaa ilmutakalimi markaasuu wuxuu iri wa aktharu lkhamsati isticmaalan shanta waxaa ugu badan isticmaal athalaathatu aluwal saddexda horo yaa badanaa in camal fasha lagu yaqaana wa aqaluha isticmaalan waxaa uga yar in la isticmaalan alakhiiraani wa kuluhaa taqtadii dhammaanteed waxay keenaysaa tikraara alficli ficilka soo celcelinteeda waxaas badana laleeyahay falaa yuqaalu lama yidhaahdo daraabun liman daraba maratan waaxida ninkan haddii la yihahdo daraabun liacdaa'ihi haddii la yidhaahdo nin dagaalo badan galaa laga rabo ama in hal mar uu dagaal galay lama dhihi karo daraab wa icmaaluhaa siiqat lmubaalaga in la camal siiyane qowlu siibaweyhi wa asxaabihi reer basro dhan waa saas qabaan wa xujatum fii daalikana waxa weeyaan assamaacu carabti baa laga maqlay oo hadda amhiladii aan soo sheegnay ka mid tahay kow iyo walxamlu calaa aslihaa iyo asalkeedaa lagu ximbaaraya wa huwa smu lfaacili isim faacilaa laga keenay ayda liannahaa muxawalatun canhu isimka faacila laga soo wareejiyey liqasdi lmubaalagana looga soo wareejiyey walam yujzi lkuufiyuuna ma banaynin icmaala shayin minhaa wax siiqat lmubaalaga la yihaaho camalfalaa ma jiraana bay yidhahdeen waa limukhaalafatiha waxay aada ugu fog tahay u khilaafsan tahay liawsaani lmudaarici walimacnaahu mudaarica wasankiisana way ka fog macnahana way ka fogtaha ficil mudaaric tikraar ma keeno haddii la yadribu zaydan ou garaacaya laakiin zayd ou garaacid badan yahay ma aha ayib waxamaluu waxay ku ximbaareen nasba alismi isimka kordhigiisa aladii bacdaha isimka oo gadaasheeda yimaado kordhigan waxay ku ximbaareen calaa taqdiiri ficlin ficil in la soo qadarayo oo hadaa tirahda inahu laminxaarun bawaaika hadaa tirahda laminxaarun bawaaikaha minxaarun marka tirahdana waxaad leedahay bawaaikaha mafcuulu lificlin maxduufin taqdiiru yanxaru bawaaikaha laakiin carabinimadii iyo siyaaqadiiyaa xumaanayso bal fiiri inahu laminxaarun yanxaru bawaaikaha say ku imaan karta labaasan ilayha jilaalaha markii labaasan ilayha yalbasu jilaalaha hadana la qadarayo marka waa nooc min arakaaka ayib midda kale waxa weyaan kalaamka meesha ku yaalo in la yidhah sidiisuu ku dhamaystiran yahay yaa ka wanaagsan in la yidhahdo taqdiiru u baahan yahay wa manacuu taqdiimahu calayha wa manacuu waxay hormariyeen taqdiimahu macmuulkii in la hormariyo calayha calaa amhilati اmubaalaga wa yarudu calayhim waxaa radinayo qowl اlcarabi ama alcasla fa ana sharaabun ay yiraahdeen oo carabtiyaa laga maqlay hore oo qudaamada ahayd ama alcasla fa ana sharaab oo casalkii bay hormariyeen oo macmuulkii ah siiqat lmubaalaga oo sharaabna way dib mariyeen walam yujiz ma banaynin bacdu lbasriyiina icmaala faciilin iyo wa facil inay camal siiyaan ma ayna banaynin waa kuu musanifku yidhi si yaraan ay u camal falaan wa ajaaza aljarmiyu wuxuu banneeyey icmaala facilin duuna faciilin qaarkii haddana oo labadan dambo camal siiyeena isku sii khilaafeen qaara waxay idhahdeen facil bay camal siiyeen faciil maya liannahu calaa wasni اlficli facil waxaa loo camal siiyey calaa wasni اlficli buu ku yimid oo calima iyo fahima oo kala ah oo haddii aad tiraahdo maziq iyo facil iyo fahim waa isku wasan kanba isin ha kanna kana ficilba ha ahaadee laakiin faciil wuu diiday laakiin sida loo badan yahay basriyiinta waxaa weeyaan saddexda horo si caadiya u camal falaan labadana inay camal falaan waa yar yihiin lakalama qaaday wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin